لم أدخر عملا لربي صالحا لكن بإسخاطي لكم أرضاني أنا تمرة الأحباب حنظلة العدا أنا غصة في حلق من عاداني وأنا المحب لأهل سنة أحمد كوى الدفاع يا أنت مركع علماء الله تعنين يوحى كمدة المبتدع الضال المضل يحيى بن علي الحجوري وحى علماء الشيخ قاركود yaxya bnu cali alxajuuri inuu kaga baxay ahlu sunnaha usuul dhowr ah oo qaarkood ay gaadhsiiyeen ilaa toddoba asal iyo ka sii fara badan waxaana ka mid a jamcu lkelima alwalaa'u licumuumi ahli sunna حفظ مكانة العلماء الثناء على الأئمة السالفين الحكمة في الدعوة إلى الله ترك الحكم في الفتن والنوازل للعلماء الاستقامة على السنة والسلامة من كثرة الانحرافات الجزئية تدبلا سي شيغان علماء غاركود وأصل كوباد أهين أمد الله أوروريو isaguu ka baxo uu kala kaxeeyey meel kastoo xajuuri hadalladiisu ay gaadhaan iyo meel kastooo kuwa ku raadoobay ay gaadhaan ama kuu raadayey ay gaadhaan muslimiinta way kala geeyaanoo way kala kaxeeyaan ama badha waddamada gaalada ama waddamada islaamka oo meel kastoo ay tagaan iyo meel kastoo ay gaadhaan adduunka way dhooqeeyaan oo way kala firdhiyaan muslimiinta khaasatan dadka salafiyiinta ah waxaanay ku firdhiyaani ku kala kaxeeyaan inay ku xidhaan walaaga isaga oo yidhaahdaan hebeloo muwaafaqsantahay xajuuri haddaad waafaqdo tidhaahdo xajuuri waa sheekhna waa lagu soo dhowaynayaa hataad doonto salaada subax tukanin haddaad doontana duhur tukanin haddii aad doontana salaadaha ka seexo dembigaa doontaba haw oo waxaad tahay min acdali innaasi qofka dadka ugu cadaalada fiican baad tahay sidoo kale waxaa laga yaabaa cayd ay caayeen culimmada sunnada iyo been abuurarkay ku been abuuranayaan iyo cilmigooda yar ay jaahili yihiin oo qaarkood aanay garanayn waxay deliishanayaan iyo waxaynay daliishanahayn halkay u socdaan iyo halkaanay u soconin aanay kala garanahayn madaxooda laga yaabo qaar haddii la weydiiyo lagudhaahlu ku yaallaa inay garan waayaan baa laga yaaba oy lagu hootaabtaan khulaasadu waxay tahay dadka noocaasoo kale aan dad kalsoonaan kara maaha waa dad salafiyiintii ahlu sunna kala tafriiqinaya xajuurina taasuu dheef ku leeyahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum aayaadka qur-aankee faraha badan waxaynu ka soo qaadana aayadda ha iskhilaafina oo idin fashilmi awooddiinuna way yaraan doontaan mid xajuuriyiinta ka midoo ah jaahila oo dhowr goora naqdiyey intaan xajuuri la tabdiicinin oo ciidankiisu aanay haleelin ayaanu wada hadalno salaamu calaykum oo kula salaamtii ka qaadi waaye war maxaadii salaam weydama ku idhi wuu aamuso ilamu hadal laba nin isaga la socdaan ku idhi markaasaad naf moodaysaan qof muslim oo salafiya salaanta ku diidaya say gu dhahan hortaa ku salaameen muslimata adigu halkaasay ka marasaan inay khawaarij noqdaan ama inay madhabkii khawaarijta qaataan ayay qaygaadhi waxay noqotay ictiqaadkoodii inay ku qancaan oo qaataan madhabka khawaarijta wadaadkaynu naqdiyin laftiisuna manhajka kama marna sayn hore u sheegnay oo isaguna tafriiqu waa ku jiraan in walaaga lagu xidho ahlusunnana oo qofkii ahlu la jeclaado qofkii ahlubidacana la nacana hadduu yidhi isagu waa ka gaabiyey taas ciidankiisuna ka gaabiyeen asalkaana way khilaafeen abulxasan iyo cali alxalabi oo uu radin jiray berigii hore ku xiiqi jiray ayaa markii isagii daa'iradii laga saaray ee tabdiiciyeybu u yeedhow iyo kaalay haddaba kor haddaynu isku mid noqonnay shimbirba shimbirkiisu la duulaayay taasina cadda waa la ogyahay asalka saddexaad makaanada culimmada ahlu sunna mu ilaalinin miduu ka been abuurtiyo miduu ku been abuurtun bay noqdeen asalka afraad a'immadii hore tagtay ammaanta la ammaanayey wuu khilaafay ilaa uu nebi maxamed tacniye calayh salaatu wasalaam uu yidhi qaabkuu nebigu diinta inoo soo gaadhsiiya waxbaa ka khaldana markuu ku ciyaarayo tafsiirka aayadda qur-aanka ah cabasa watawallaa wuxuu yidhi fa haadihi min wasaa'ili dacwa التي akhطأa fiiha rasuul الله sal slam rasuulku وسلم ka jeedsaday ibnu maktuum waxay ka mid tahi wasaaisha dacwadii rasuulku u khaldamay buu yidhi xajuuri calayhi min allahi maa yastaxiqu qasama allahu dahra ilahay dhabarkaa jabiyeen sidoo kale culammada waaweyn buu caayay ee hore oo saxaabadii rasuulku ay ka mid yihiin oo qaar irja uu ku ganay qaar kalena bidca uu ku ganay sida cuhmaan ibnu cafaan iyo kayrkiiba asalka lixaad in looga tago xukunka la xukumayo wakhtiga fitnada iyo nawaasiisha culimmada taana uu khilaafayo masaa'il fara badan buu dhex dabbaashay xataa ictiqaadkii ahlu sunnaha xilliga fitnada waxyaabihii ka anisahaayeen iyo waxyaabihii dhacayay ayuu ku khaldamay sidoo kale waxay noogeen dabkuu geliyey dammaajinuu gubay ahlu dammaaj oo masjidkii dhammaa iyo masaajidka intii u dhoweydba uu gubay oo uu qiijiyey falaa xawla walaa quwata ila billah ilaa qaarkood ay soo rareen oo wasaa'iq ay ku keeneen xajuuri inuu xuufiyiinta ka qaatay lacag si uu markiis ku dagaalka u bilaabay oo markiisuu horeba siduu sheekh rabic yidhi kaana mabsuusan calaa ahli sunna inuu ahaa mid ku dhex aasan ahlu sunne oo bidca iyo khuraafaad la dhex burdo oo la dhex jiifa ilaahayna waa ka qabtay jalla wacala